alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala waxaynu ku soo jirnay baabkii ku saabsanaa baabu fadli iljuuci ayaynu ku soo jirnay xadiidka shan boqol iyo shan iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo labiyo labaatane wa can abi umaamata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam ya bna aadam ina aadamow innaka an tabdula alfadla khayrun laka wa an tumsikahu sharun lak innaka adigu an tabdula alfadla inaad fadligiiyo siyaadada bixiso waxa dheeraadkaa ah inaad bixiso ee kaa dheeraadkaee dantaada ka dheeraadka ah khayrun laka waa kuu khayr badan tahay wa an tumsikahu inaad haysato waxa dheeraadkaana sharun laka yacnii waa kaaga shar badan tahay inaad markaa aad bixiso oo bimacnaa iyada ayaa nooc shara kugu jira yacni kuma fiicnaa loo jeeda lagama tilmaamayo qofka hadduu markaa shaygii waajibaadkii bixiyey maal siyaada inuu haystaa inuu ku dembaabayo laga tilmaami maayo ee sharka mar waxaa loo isticmaalaa xagga dembiga marna waxaa loo isticmaalaa qilat alajri ya yacni khayru sufufi arijaali awaluha wa sharuha aakhiruha looma jeedo safafka dambe waa ku dembaabayaan laakiin waxaa loo jeeda way ajar yar yihiin wa khayru sufuufi nisaa'i aakhiruha wa sharuha awaluha looma jeedo safka hore inay soo galaan dumarku markay la tukanayaan ragga waa ku dembaabayaan safka koowaad muraadku ma aha haddaynay sabab kale la iman safka horeyda soo gashay ku dambaabaysaa muraadku maaha waxaa loo jeeda qilatu ajri ayaa laga tilmaamaya wa an tumsikahu sharun laka inaad haysataana shar bay kuu leedahay bimacnaa kuma fiicno yacni waxa sida kalea kaaga fiican sidanna waxa weeye haddaad waajibkii bixiso dee ajarkii baa kaa yaraanaya haddaad laakiin waajibkii dee aad bixin weydo waajibkii ka haysato dee dembi baa ka imanayo marka waxa weye waa sharkii lagu dembaabayo walaa tulaamu calaa kafaaf lagugu canaanan maayo calaa kafaafin qadarka xaajada aad u baahan tahay ee ku kaafinaysa bes inaad markaa haysato taasi mid lagugu canaananaya maaha wabda' biman tacuul ku bilow ciddaad marka waxa masruufayso ku bilow markaad wax bixinayso waxbixintii waxaad soo gelaysaa ciddaad ka mas-uulka ahayd waxaad siinaysa oo infaaqii inaad bixiso reerkaagii iyo carruurtaadii iyo waalidadii hadday kuu baahan yihiin laftooda adigina aad waxaysato inaad marka waxa masruufto waxay noqonaysaa waa cidda lagu bilaabayo waxbixinta lagu bilaabayo wabda biman tacuul wabda ku bilow infaaqa aad waxbixinayso biman tacuulu ciddaad masruufto ku bilow rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix yacnii xadiiska muslimna saxiixa waa ku soo wariyey oo sheikhu waa sahwiyey oo marka caadada culammadu waxay ku dareertay xadiisku hadduu bukhaari ama muslim ku sugan yahay in eh, laga tago nisbaynta bukhaari ama muslim loo nisbaynaayo in layska daayo cid kaloo aan bukhaari iyo muslim ahayn loo tiiriyo waa usluub ay culammadu naqdiyaan sheikhuna mid ugu badrheeray ma aha sahwi bay uga dhacday waxaana inoo iman doonta xadiiska mawdic kale isagoo markaa waxa muslim u tiirinaya binnasi saasaan ugu soo arooray yacnii markaa saxaabiguna u soo wariyey lafdigiisuna xadiiska sidaa yahay sidaa tirmidi u soo wariya muslimiin usoo soo wariyey waa yahay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam boorinaayo maalka siyaadada ah ee xaajada qofka ka dheeraadka ah inuu baxsado khaasatan weliba markay baahidu jirtana waa kasii sii xag jirtaa markay dadkii aad u tabaaraysay inuu aad u baahan yihiin oo dhibaatadii aad u badan tahay qofkiina waxa weeye markaa wax siyaada uu haysto dee waxaa siyaadada inuu bixiyo waa kasii xag jirta xaaladda caynkaas xaaladda caynkaas waa kasii xag jirta waqtiyada qaarkood baa dhici karta dee dad inay markaa uba dhibaatoonayaanoo khatar ay gelayaan ya ama ay u dhimanayaan xaaladda caynkaasoo kale dadkaa in la badbaadiyo waxay noqonaysaa fardu kifaaya faral ummadda si guud u saaran ama cid kastooo baahidooda og yani fardu kifaayay ku tahay waqad yatacayan calaa bacdi innaas waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in farducayn dadka qaar ay ku noqotona waa dhacdaa xadiiska shan boqol iyo lix iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo saddex iyo labaatane wa can cubaydillaahi ibni mixsan alansaariyi alkhatmiyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam man asbaxa ku kastoo waa bariista minkum xaalu idinka idinka mid yahay aaminan fii sirbihi xaaluu nabad qabo fii sirbihi xagga naftiisa uu nabad qabo ama fii sirbihi qowmkiisa dhexdiisa uu nabad qabo mucaafan fii badanihi ee jidhkiisa caafimaad loo siiyo uu caafimaadna jidhkiisu haysto cindahu quutu yowmih agtiisana uu ku sugan yahay quudku maalintaa cuni lahaa iyo raashinku cuni lahaana maalintaa haysta fa ka'annamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiriha waxaad mooddaa in markaa adduunyada loo soo ururiyey bixadaafiriha yacni dhammaanteed xadaafiirteedii o dhan bimacnaa kulligeed in adduunyadii loo soo ururiyo adduunyadu waxba ayna ka maqnayn ayaa markaa uu shabbahaya aad mooddaa rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasan waxaan uhi xadiis xasana weeye sirbihi waxaa loo jeeda bikasri siinin muhmala siinka aan dhibcaha lahayn hoosdhiggiisuu ku sugan ay nafsihi sirbihi in looga jeedo naftiis wa qiila waxaa la yidhi qawmihi qawmihina waa la yidhi waxaa laga tilmaamayaa qofkii waxa weeye yacni caafimaad qab yacni marka haysta quudkii maalintaana haysta kaannahu inaan waxbaba adduunyadii ka maqnayn oo kale inuu ka dhigay haddaba markaa wakhti fara badan inuu haysto markaa lama sheegin inuu wiig haysto ama markaa bil haysto ama sannad haysto yacni waxa weyan waa maquudka maalintaas quudka maalintaa inuu haysto waxay ku tusinaysaa adduunyadu markaa siday iska tahay markaa mid aan qiimo fiican lahayn ayaa markaa laga qaadanaya xadiidka shan boqoliyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo afariyo labaatani wa can cabdillaahi bni camr bn caas radia allahu canhuma anna rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaal in rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad aflaxa man aslam qad aflaxa waa liibaanay man aslama kii markaa islaamay oo ilaahay u hoggaansamay oo rabbi keliyeeyey kaasi waa liibaanay wa kaana risquhu arsaaqdiisuna ay ahaatay kafaafan yacni qadarka xaajadiisa wax kaafinaya ay noqoto aan kana badnayn kana yarayn wa qannacahu allaahu ilaahayna ku yacni markaa raalli geliyey oo mid raalliya ka yeelay oo qanaaco ku qaba iyo niyadsami bima aataahu waxa uu siiyey kii caynkaas ah yacni kaasi waa liibaanay rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanaya qofkii markaa islaamo muslim noqdaa risiqiisuna kafaaf yaho qadarkii xaajadiisa aanu kana badnayn siyaado ka lahayn kana yarayn qanaacana intaa ku qabo ilaahay qanaaco ku siiyey iyo raalli ahaansho kaasi inuu yahay mid liibaanay qanaacadana waxaa loo jeeda alridaa bilyasiir alridaa bima aataahu allah inuu qofku raalli ku yahay waxaa ilaahay siiyey ila qof baa iyadoo wax la siiyey qadarka ilaahay siiyey aan raalli ku ahayn naftiisii fayoole maxaad ka nooshay maxaa caynkana maxaa sidana wuxuu eegayaa dad ka hayn badan dadkaasi waxaasay haystaan adiguna markaysa marka waxaan yani markaa waxba ma haysid ya naftiisii uu hiifaya haraamaya dee kaasi waxa weeye marka waxaa ku sugan nuqsaan nuqsaan baa ku sugan marka qanaacadu waa shay muhima inuu qofku marka waxa qanaaco leeyahay waa mid marka waxa muhima weeye marka qanaacada fadligeedana waa laga qaadanayaa xadiiska shan boqol iyo siddeed iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo shan iyo labaatane wa can abi muxamedin fadalata bni cubaydin ilansaariyi radia allahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul saxaabiga la yidhaahdo fadalata bni cubayd waxa uu sheegay inuu ka maqlay rasuulka sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo inuu ka maqlay tuuba waxaa geedka janno u sugnaaday ama duuba waxa wanaag badani u sugnaaday liman hudiya ila alislaami kii lagu hanuuniyey islaamnimada wa kaana cayshuhu kafaafan una ahaaday cayshuhu noloshiisu waxa uu ku nool yahay kafaafan mid waxaweeye qadarka ku filan keliya ah oo aan dheeraadna ka lahayn kana yarayn kafaafku waa inta qofka kaafinaysee ku filan ee marka waxa waxaweye xaajadiisi iyo dantiisiina dheeraad aan ka lahayn kana yarayn wa qanica sidaana ku raalli noqda wa qunnicana waa loo dabdiyey wa qanaca miidiin qoray nunka mi kordhigsokolley hmm, sida macruufka ahayd waa in qanica la yidhaahdo waxaa kale jira qanica yaqnacu ee qanaca yaqnacu qanica yaqnacu waxaa macruuf ahayd in markaa kollay nuunku hoos dhigan yahay caynulkelima waa dhici karta luqo kale inay jirto laakiin kolley ma arag waaban arkayey markaa daliil faalixiinka isagoo xuruf ku dabdinaya oo wejigii macruufka ahayd aan sheegayn oo odhanaya nuunku waa kordhigan yahay laakiin sida macruufka ahayd sida kale ahayd oo qanica yaqnacu waa ka radiya yardaa wasnan waa macnan yacnii noloshiisa saasuu ku raalli noqday qanaaca waata masdarkeedu qanaaco yahay waa rida bilyasiir waxaa qofka la siiyey inuu raalli ku noqdo wey qanaca yaqnacuna waxa sa'ala weeye sa'ala yas'alu wasnan wa macnan oo qanaca yaqnacu qunuucan oo markuu wax weydiisto wa acimu alqaanica waalmuctad alqaanica bimacnaa assaa'il ka weydiisanaya wax ka quudiya oo wax ka mida siiya yacani nadmi yar baa jiray oo culamadii hore qaar laga soo naqliyey alcabdu xurun in qanic walxuru cabdun in qanac faqnac walaa taطmac fama shayun yashiinu siwa amac wuxuu yidhi alcabdu xurun in qanic addoonku xor buu yahay oo bimacnaa xagga naf ahaan buu u xor yahay iyo qalbigiisa iyo naftiisa iyo ruuxdiisa xor ah hadduu qanaaco yeesho oo inta yara uu helo yacni marka uu kaga raalli yahay adduunyada inta uu helo raalli ku yahay aan wax kale u hanqaltaagay waalxuru cabdun in qanac ka xorta ahina xagga qalbigu addoon ka yahay hadduu markaa waxa weeye saa'il noqdo dadka mid baryayo wax weydiisanaya ya yani iyadaan xaajo ku kaliftay oo daruuro ku kaliftay jirin iyadaan daruuro ku kaliftay ayna jirin faqnac walaa tatmac fama shayun yashiinu siwa atamac yacni qanaaco yeeloo waxaad hesho ku raalli noqo adduunyo walaa tatmac ha tamaaciin famaa shayun yashiinu siwa atamac wax qofka ceebaynayo damaca la midi ma jiro waxaa ugu daran damacaas inuu yacni qofkii qof damaaciya noqdo oo adduunye markaysaa cid kale haysta un had iyo jeeru iska damaaciyo calaa kulli xaal waa laga yaabaa kollay luqo kale in la sheego wa qanac ama wa qanic yacni ku raalli noqdo inta la siiyo wa qunnaca marka loo dabdiyo way sheegeen dabdigaasi waxay noqonaysaa qanaca lagu siiyo oo ilaahay ka yeelo mid qaanic ku ah raalli ku ah uu ka yeelay rawaahu tirmidi xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala wuxuu yihi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam u ammaanay wanaagna u sheegay ciddii islaamnimona lagu hanuuniyey nolosha adduunyana kafaaf lagaga arsaaqay intaana ku raalli ah ilaa haddaanu intaa ku raalli ahayn buu hiifayaa wuxuu ku sugan yahay dhib ayuu ku sugan yahay oo isagoo yacnii daruuro ku suganba aynay jirin ayuu haddana ishiifayaa leeyahay maxaad ka nooshahay dad baa markaysa dhergey dad baa waxaan haysta dad baa waxaan haysta adiguna mat yacni wax fiican ma haysatid marka wuxuu ku sugan yahay noloshiisii naftiisii inuu markaa waxaweeye hiifayo waxaan ku raalli ahayn yacni waxaweeye dhib buu kaga sugan yahay xagga damiirka iyo qalbiga xaggii naftii iyo qalbiga ayuu markaa dhibaato kaga sugayay tuubaada culamada qaar waxay ku fasireen geed jannada ku yaalla ayaa tuuba la yidhaahdaa oo ninka markaa waxa weeye faraska dheereeyo fuushani aanu boqol sano harkiisa ku dhaafayn saa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa ismu tafdiil oo tayib laga keenay yacanii ismu tafdiil weeye oo mu'anas ah atyab iyo tuuba marka tuuba waa fuclaa waa sida xusna iyo fudla iyo kale wey hmm. marka wanaag badani wuxuu u sugnaaday liman hudiya ila lislaam wa kaana cayshuhu kafaafan laakiin qanaaco ku qaba ku raalli ah xadiidka shan boqol iyo sagaaliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo lixiyo labaatane wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal cabdullahi ibni cabbaas waxau yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yabiitu alayaaliya almutataabicata taawiya rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yabiitu mid barya oo habeen ku sugnaada allayaaliya habeenno almutataabicata israacraacaysoo xidhiidh ah taawiyan xaaluu markaa calool madhan yahay habeenno marka isku xigxiga ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u baryi jirayoo yacnii habeenkaas habeennadaa uu sidaa ku hoyan jiray isagaan waxba cunin oo calooshiisa ay maran tahay mana habeen keliye waa habeenno marka waxa mutataabic oo isku xigxiga habeenno kala gogo'anna ma aha dhowr oo isku xigto wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam aan waxba cuni jirin wa ahluhu laa yajiduuna casha'an wuxuu sidaa ku baryi jiray walxaal ahluhu ehelkiisuna laa yajiduuna aynay helayn cashaa'an casho ayna helin marka xoogaa waa la kala farqiyaad moodaa isagii waxaa la yidhi taawiyan marka waxaa mala adhara oo muuqad badan inaanu maalin iyo habeentoonna waxba wax u cunin yacnii wuxuu markaa helana maalintii uu siin jiray reerihiis marka iyaguna casho iyagaan helayn ayuu markaa siixan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam u hooyan jiray oo sidaa ku baryi jiray bimacna ahaan jiray bariistu kii su'aasha ahayd ugama jeedno yaa maxaa ku barideen waa la yidhaahdo yacni waxa weeye waa ahaan jiray habeenkii baa laga tilmaamaya habeenkiibuu se ahaan jiray daawiyan baata yabaatu iyo baata yabiitu waa laba luqo oo labaduba fasiixa yabiitu baa xadiisku yimi waana isku macna wa ahluhu laa yajiduuna cashaa'aha waa jumla xaaliya wa kaana akharu khubzihim khubza ashaciir wuxuuna ahaan jiray akharu khubzihim kimistooda ugu badanna khubza shaciir heedda kubuska laga sameeyey heeddii baa la daqiijinaya daqiiqoo kale laga dhigayaa dabeedna markaasaa laga samaynaya kimisoo kale laga samaynaya rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu uhi xadiis xasan ah oo saxiix ah xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu gaajoon jiray habeenno isku xiga ehelkiisuna cashola'aan inay ku seexan jireen habeennada qaarkood taasna waxay ku tusinaysaa sida marka ehelkiisu ay u sabri jireen marka fadligooda iyo sabirkooda laga qaadanaya wa kadalika waxaa laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam fadligiisa iyo sabirkiisa iyo sidaanu haddana marka cabasho iyo wax la mida ah aanu uleyman jirin yacni taasaa laga qaadanaya marka in lagu sabro dhibaatada gaajada lagu sabro ayaa laga qaadanaya marka diin ahaan sabirka uu ku sabrayo shakhsigu gaajada fadliga ah ku jira sida baabkaba loo baabaystay fadli weyn baa ku jira xataa fahmada iyo yani markaa waxa weye fiqhiga iyo waxaa aad u caawinaya dherega badani inuu mar walba qofku dhergaa uma fiicna inuu wakhtiyada qaarkood gaajoodaa fahmada iyo maskaxda waa u fiicantay iyo jirkaba iyo jirkaba waa u fiicantay hadduu wakhtiyada qaarkood gaajoodo caafimaadkiisii xataa u fiicantay caafimaadkiisa ayay u fiicantahy laakiin hadduu markaa mar walba dhergo fataanadiisa iyo fiiradiisa iyo dakaagiisu hoos buu udhacay hoos ayuu markaa udhacay xadiiska shan boqoliyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo toddobiyo labaatane wa can fadaalata bni cubaydin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana ida sallaa binnaasi yakhiru rijaalun min qaamatihim fi asalaati min alkhasaasa saxaabiga fadaalata bni cubayd la yidhaahdaa waxa uu sheegay anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay kaana uu ahaan jiray idaa sallaa binnaasi markuu dadka tujinaayo yakhiru rijaalun rag baa dhici jiray rag saxaabada ka mida ah ayaa dhici jiray min qaamatihim istaaggooday ka soo dhici jireen iyagoo taagan salaaddii ayay ka soo dhici jireen fi salaati salaadda gudaheeda min alkhasaasati gaajo daraaddeed bay la soo dhici jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo salaaddii tujinaya saxaabadiina ay la tukanayso nebiga calayhi salaatu wasalaam oo salaaddii ay nebiga ku xidhan tahay ayaa marka waxaweye rag baa dhici jiray saxaabadii ka mida maaha nin qura lama odhan jamac baa laga dhigay rag saxaabadii ka mida dhici jiray oo istaagga ka soo dhici jiray gaajo daraaddeed bayna la dhici jireen intay indhamadoobaadaan ayaa dam deedna ay dhici jireen wa hum asxaabu sufa waa nimankii asxaabu sufaha ee masjidka daaraddiisa dambe degganaa ayay ahaayeen xataa yaquula alacraabu ilaa ay yidhaahdaan kuwa reer miyiga ahi haa ulaa'i majaaniin kuwani waa waalan yihiin ama jin baa asiibay oo waxaweeye suuxdimay qabaan ay saa is yidhaahdaan wax suuxdimaana ma qabaane gaajay la dhacayaan gaajo daraaddeed bay la dhacayaan faidaa sallaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam markuu rasuulka ilaahay tukado oo salaadda bimacnaa ka baxo ka faaruqo insarafa ilayhim xaggooda ayuu u gadoomaa oo markaa u tagaa fa qaala wuxuu ku yidhaahdaa low taclamuuna maa lakum cinda allaahi tacaala la axbabtum an tasdaaduu faaqatan wa xaaja cajiib wuxuu ku odhan jiray isagoo sabirsiinaya oo u calol qubaynaya wuxuu uhi low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen buu uhi maa lakum cinda allaahi ay alladii kii istaqara lakum idiin sugnaaday cind allaahi allah agtiisa idinku sugnaaday tacaala allah isaga koreeye la axbabtum waxaad jeclaan lahaydeen an tasdaaduu faaqatan inaad kororsataan baahi wa xaajatan iyo marka waxa weeye gaajo bimacnaa baahi aa kororsataan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis saxiixa alkhasaasatu alfaaqatu waljuuc khasaasadu alfaaqatu waa baahida waljuucu shadiid iyo gaajada daran weeye asal ahaan khasaasada waxaa la yidhahdaa yacayga halka ka daldaloosha ayaa la yidhahdaa laakiin markii dambe waxaa loo soo isticaaraystay oo loo soo qaatay in lagu magacaabaayo gaajadii in lagu magacaabayo laakiin asalkeedu waa min khasaasi ilbeyt guriga marka waxa yacyigiisa bimacnaa halkaa hoose guriga miyiga oo kale yacni marka uu ka daldaloolo ayaa waxaa la odhan jiray yani khasaasadu asal ahaan halkaasay ahayd laakiin markii dambe waxaa loo isticmaalay in laga tilmaamayo gaajada xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam baahida iyo gaajada ay qabeen ahdana ku sabrayeen inay xataa salaaddii inay taagnaadaan inayna xamilayn oo jamaca saxaabada ka midii ah ay daadan jireen gaajo daraaddeed oo istaagga ka soo dhici jireen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni ku odhanayey haddaa ogaan lahaydeen waxa allah agtiisa idinku sugan ee fadli iyo sawaab iyo ajar ah waxaad jeclaysan lahaydeen baahidaas iyo gaajada in laydiin sii siyaadiyo si fadligu idinku bato oo sawaabkii ajarkuna idinku bato dadka reer miyiga aan garanayn xaalkooda aan ka warhayn waxay is odhan jireen suuxdimay qabaan oo jinbaa asiibay la daadanayaan saasay is odhan jireen ya yaxsabuhum aljaahilu akhniya'a min altacafuf haddana maca daalik dad dhowrsoon bay ahaayeen oo su'aashii ka dhowrsoon oo aan haddana markaa intay kacaan odhanayn waxna siiya aan odhanayn ayay ahaayeen laakiin waxa weeye wixii markaa la helo waa loo keenayey ciddii xaalkooda marba ku baraarugtaana yacnii qaar eh, ka mida waa ka xaynayeen ama meeshaa loogu keeni jiray laakiin dee baahidoodii baa ka badan waxaa loo keenaya yacnii xilliyada qaarkood bay sidan markaa ku dhacaysa marka taasna waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal fadliga ahlu sufuhu ay lahaayeen iyo siday gaajada ugu sabraayeen iyo sida nebigu calayhi salaatu wasalaam u sabirsiinaayey iyo sida markaa gaajada u darnayd waayo gaajo gaadhay heer markaa waxaway dadku istaagni ka soo dhacaan ay dam dhulka ku dhacaan dee waa gaajo aad iyo aad u daran xadiiska shan boqol iyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeed iyo labaatan wa can abi kariimata almiqdaami ibni macdii kariba radia allahu canhum nusakha qaar waxay qorayaan almiqdaad bay qorayaan waana hala laakiin magacu wuxuu ku saxan yahay almiqdaam in miim ugu dambeeyo wa abi karimata almiqdaam ibni macdii kariba radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo maa mala'a aadamiyun wicaa'an sharan min batnin maa mala'a ma buuxiyo aadamiyun qof bini aadam ahi wicaa'an weel ma buuxiyo weelkaasoo sharan min batnin ka shar badan calool bini aadamku weel calool ka shar badan ma buuxiyo weel uu buuxiyo waxa ugu shar badan caloosha bixasbi bni aadama ukulaatun yuqimna sulbah ina aadam waxa ku filan oo kaafinaysaa ukulaatun hurmooyin waa hurmooyin yar weeye waa jamcu qila maadaama markaa jamcu salaamo tahay jamcu salaamuhu haddaanu al lahayn waxa siibawehi maray inuu jumuculqilla ku jiro afartii wasniya jumucu qillaha in lagu shanaynayo laakiin markuu al yeesho jamcu salaamuhu waa ka duwan yahay markaa kasruu u dhacaya markaa kasruu u dhacaya laakiin hadduu munakar yahay waanu al lahayn jumuculqilla lagu tirinayaabuu buu siiba wehi yidhi ukulaatun hurmooyin yar oo yuqimna toosinaya sulbahu sabarkiisa toosinaya ama dhabarkiisa toosinaya ayaa ku filan bini aadamka bini aadam ku filan fa in kaana laa maxaalata hadduu ahaaday ibnu aadamkaasi laa maxaalata miday lagama maarmaan tahay inuu cuntada sii wadayo hormooyinkaa yar aanu ku kaaftoomaynin fa ulusun liacaamihi wa ulusun lisharaabihi wa ulusun linafasi caloosha saddex qaybood ha u qaybiyo fa ulusun dalool caloosha ka mida liacaamihi cuntadiisuu u sugnaaday wa ulusun dalool labaadna dalool kalena lisharaabihi cabbitaankiisuu u sugnaaday wa ulusun dalool kalena linafasihi neefsigiisuu u calooshiibuu saddex dalool u qaybinayaa saddex qaybood ka dhigaya qayb cuntuu gelinayaa qaybna sharaab buu gelinayaa wax la cabbo qaybna waa madhnaysiinaya waa hadduu ka farsan waayo laakiin maxaa ka fiican inuu intaa ka yareeyo rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah imaam nawowi wuxuu u tiiriyey tirmidi inuu taxsiiniyey u taxsiin keliya ku kaaftoomay laakiin nusakha tirmidiga nuskhooyin mutacadida waxaan ku arkay iyagoo marka sixana ku daraya miyuu idinku daray idinka dabcadiinna ah, nusratu muttaqiin ah, eh, nuskhooyinka haddaba ku daraya ayaa fiican marka tirmidiga waxaa ku sugan xadiisun xasanun saxiix inuu xasannimo iyo saxiixnimo labadaba isu raacinayo dabcadaha muxaqaqa ah akara min dabca ayaa qoraya oo xasan iyo saxiix labadaba israacinaya xadiiskana waxaa kaloo soo wariyey nasaa'i fi lkubraa iyo ibnu xibbaan saxiixiisa iyo xaakim mustadragiisa intuba waa soo wariyeen jamac culamada ka midina waa saxiixiyeen waa ibnu xibbaan iyo xaakim waa saxiixiyeen albaanina waa saxiixinaya xadiiskani wuxuu ka warramayaa cuntada inaan caloosha laga buuxin marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo qaybinayaa cuntada qofka uu cunayo saddex qaybood baa loo qaybiyaa mid waa martabatu lxaaja midna waa martabatu lkifaaya midna waa martabatu alfadla martabatu lkifaaya waxay noqonaysaa waxa weeye bixasbi bni aadama ukulaatun yuqimna sulba waa inta ku filan caafimaadkiisii iyo baahidii riixitaanka uu riixaayo oo gaajadii ku daafacayo iyo marka waxaweye quwo ahaan iyo caafimaad ahaanba iyo xoog ahaanba waa ugu filanta intaas dhowrkaa hurmo bes inuu liqliqo oo uu cuno taasi martabat lkifaaya weeye martabat lxaajana waa suluska waa in calooshii saddex qaybood laga dhigo oo saddex dalool marka caloosha loo qaybiyo daloolna cunto la geliyo daloolna sharaab la geliyo daloolna neefsiga loo banneeyo ilaa hadduu buuxiyo oo jiq ka dhigo xataa neefsigiibaa ku dhib noqonaya waa cifanaya ma jiifsan karo neefti xataa waa dhibayso marka saas aawadeed qayb neefsiga waa in loo banneeya ee sharaabka iyo cuntadana waa in markaa laba sulus laga dhigaa laba dalool dalool iyo dalool iyo dalool la bannaynay taasna waxaa la yidhaha waa martabatu lxaaja marka in sida kale ka fiican tahay oo inta aan la gaadhsiin ba laga fahmayaa fa in kaana laa maxaalata fa sulusu liacaami wa sulusu lisharaabi wa linafasi intaa waxaa ka dheeraada martabatu alfadla oo martaba siyaade ah waa inuu dacaloosha ka buuxiyo oo intaa dhaafiyo ama ka dhergo ama cuntada sida gafanaha uga soo go-o ya taasi waxa weeye waa martabatu martabatulfadla waa dhibaato taas marmar waa dhici kartaa saynu hore usoo sheegnay haddii qofka gaajadii ka badatay marmar inuu dhergo waa ruux gaaja daashatay dabeedna mar buu cunto helay xalka caynkaasa taasi dhib kuma sugnaa laakiin qof aan gaajadaa darana helin inuu marka waxa weeye marka calooshii buuxiyo inay shartaha laynoo tilmaama ya cuntadaa badanna waxay sababaysaa caajis bay sababaysaa xanuunnay sababaysaa waxay sababaysaa marka hurdo fara badan bay sababaysaa xanuuno fara badanna waa keenaysa xanuunno badanna waa keenaysa waxaa la yidhaahdaa kisra ayaa wuxuu weydiiyey boqorkii kisre la odhan jiray baa wuxuu weydiiyey nin dhakhtara ah. markaasuu ku yidhi maxaa u dhibaato badan markaasuu wuxu uhi idkhaalu acaami cala acaam cuntada in cuntada laga daba geeyo cuntadii hore caloosha aan ka bixin in cunto kale laga daba keeno waana waxa xanuunada sababa buu yidhi oo dadka laayey buu yidhi yaa dadka marka toddoba meelood loo qaybiyo dhakhtarkii baa odhanaya dadka marka toddoba meelood loo qaybiyo meel ahaan toddobadaa ka mid waxay u dhimatay cuntadaa iska dabageynayso cuntada la iska dabageenaya waa maxay tii hore calooshii aan ka bixin oo aan shiidmin ayaa tu kale laga dabageynaya markaasaa tii kalena baqaayaad kaga hadhaya markaasaa saa lagu wadaya iska daba tegayaan iska daba tegayaan iska daba tegayaan haddamaanata marka waxaway dhib bay saabaysa culamada qaarkood waxay yidhahdeen xanuunada badankooda waxay ku yimaadaan cuntadii hore aan shiidmin in cunto kale laga dabageeyo ama qadarka la cunaayo wax aanu qofku u baahnayn qadar aanu u baahnayn inuu cuno ka badiyo intuu u baahnaa iyo cuntooyin nafcigoodu iyo waxtarkoodu yar yahay aan horena u shiidmaynin inuu markaa cuno waxtarkooduna yaryahay ashyaada dhammaantood waxay ka qayb qaadanayaan caafimaad darrada bacdi waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen haddii la weydiin lahaa dadka xabaalaha ku jira maxaa u dhimateen badankoodu waxay odhan lahaayeen calooshaan u dhimanay ya caloosha ayaan u dhimannay saas aawadeed in cuntada la yska dabageeyaa ma fiicna aayaddada qaar waxaa laga sheegayay inay yidhaahdeen dee waxaweeye waa gaajo cun iyo xilli cun baa la kala yidhaahdaayo gaajo cuntu waxa weye waa goortay gaajadu ku qabato ayuunbaa wax la cunaa xilligay doontaba ha noqoto xilli cunkuna war wakhtigii wax la cuni jiray waa qadadii waa gaadhay inoo soo dhiga waa xilli cun baayiba la dareemi maayo gaajaba la dareemi maayo ya cashadii inoo keena wakhtigii waa gaadhay waa xilligunbaa wax loo cunaya Hmm, qaar saa ka cabbiraa leeyihi waayahay xadiidka shan boqol iyo labiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sagaaliyo labaatan o abi umaamata iyaas bni saclabata alansaariyi alxaarisiyi radia allaahu canhu qaal dakara asxaabu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam yowman cindahu addunya dakara waxay sheegeen asxaabu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam asxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam yowman maalin bay waxay sheegeenoo xuseen cindahu nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa addunyaa adduunyada ayay ku xuseen oo ku soo qaadeen oo ku sheegeen fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alaa tasmacuuna miyaydaan maqlayn alaa tasmacuuna miyaydaan maqlayn bimacnaa waxa weeye hadalkaan idinku odhanaayo miyaydaan dhegaysanayno maqlayn ina badaadadu waxa weeye waa inaan marka waxa weeye nicmaysi badan qofku aanu samaynin dharka marka u sitaa ay noqdaan dhar markaa waxa weeye iska duuga ay noqdaan aan qurux badnayn ina albadaadata yacni dharka aan qurxoonayn iyo qaabka marka waxa weeye aan quruxda badnayn ee aadka laysu dhisayn inuu qofku markiisa markaa suurad saahidnimo markaa la yimaado oo ee dhar iska markaa waxa weeye liito iska duuga u iska xidho min aliimaani iimaankay ka mid tahay ina albadaadata min aliimaan badaadadu waxay ka mid tahay iimaanka waa dharkaa waxa weeye aan quruxda badnayn ee xaragada iyo aan lahayn ee iska duugga ah xidhashada la xidhanayo oo qaabka markaa uu sidaa noqonayo yani waxa weeye waxay ka mid tahay iimaankay ka mid tahay kamaalka iimaankay soo gelaysaa iimaanka dhammayska tiran yacni taqaxula badaadada waxaa loo jeedaa attaqaxul baa loo jeedaa waa nolol adag qofku iskaga sugan yahay iyo dhar aan qurux badnayn rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey albadaadatu bilbaa'i lmuwaxada wuxuu ku sugan yahay ba'dii dhibicda keliya lahayd iyo waddaalayni laba daal almucjamatayni oo laba dhibcood leh wa hiya rasaasat alhaya alhaya iyo alhiia labadaba waa la yidhaahdaa hada la kor dhigo ama la hoos dhigo waxa weeye waa yacni liidashada qaabku marka uu liito oo bimacnaa aanu qurux badnayn wa tarku faakhiri libaas iyo dharka yacni quruxda badan ee qaayaha badan in la yska daayo oo la xidhan waayo qaar liita la yska xidho wa ama taqaxulu taqaxulka miyaa fa wuxuu ku sugan yahay qaaf iyo iyo xa buu ku sugan yahay qaala ahlu lua ahlu luqahu waxay yidhaahdeen almutaqaxilu mutaqaxilku huwa rajul lyaabisu waa ninka engegan weeyi alyaabisu ljildi maqaarkiisa iyo dushiisu ay engegan tahay yacni waxa weeye nicmadu qofka markuu nicmaysan yahay nicmadu waa ka muuqataa yacni dubkiisa iyo markaysaga maqaarkiisu waa qurux bataa wuu debcaa laakiin marka waxa weye nolol adag uu ku sugan yahay yani waxaweye haraggiisa ama maqaarkiisu waa ku dhegaa maqaarkiisu waa ku dhegaa waa adkaadaa nucuumadii iyo jileecii iyo waxyaalaha ma yeelanayo huwa rajul yaabis ljildi waa ninka maqaarkiisa iyo haraggiisu adag yahay bimacnaa waxaweeye adayga nolosha adayga uu ku jiro daraaddeed yani maqaarkiisu uu ku dhegay min khushuunati alcaysh adayga noloshu adag tahay daraaddeed baa maqaarkiisu ugu dhegay wa tarki tarafuh iyo nicmaysiga inuu iska daayey inuu tanacum la yimaado nicmaysto oo nolol markaa ladan yacni markaa uu ku noolaado iska daayey zaahidnimaanu saa u samaynaya lizuhdi marka zuhdi ahaan saas loo sameeyaa fadlaa ku jiro waxay ka mid tahay kamaalka iimaankay ka mid tahay kamaalka iimaanka ayay ka mid tahay marka wuxuu dooranayaa adduunyadii inuu ka zaahiduu dooranaya marka taas jirto haddana waxa weeye si kale qofkii haddaba maal leh oo isagu qani ah oo dee aan xoolihii markaysagaa dee bixinoo isdhaafinoo qadarka kifaayadiiyo ku kaaftoomin dee maalkii markaysagaa dhaqdo haystaa inuu haddaba marka waxa weeye muuqaalkiisa inuu wanaajiyo way fiicantay taasi haddaba ya mar hadduu noqday markaysaga marka waxa mid hani ah waxa weeye in nicmadu ka muuqataa iyaduna waa fiicantah wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin xoogaa iska basiiradaysan oo iska basaasan ayuu arkay markaasuu maal ma leedahay markaasuu haa maxaa ka mid a ah maalkaaga markaasuu wuxuu sheegay nooc walba inuu leeyahy nooc walba inuu leeyahy markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu an yara asara nicmatii calaa cabdih allah wuxuu jecel yahay raadka nicmadiisa inuu addoonkiisa ka arko addoonkiisa ay ka muuqato mar hadduu ilaahay u nicmeeyo uu yahay ruux munacam ah in nicmadii ay ka muuqato allah jecel yahay oo dee muuqiisu waa inaanu dayrin hadduu zaahiday waa halkeeda waa inuu badaadadii sameeyaa marka haddii laakiin aanu zaahidnimada la iman waa in markaa waxa weeye dee asarkii nicmadu waa inuu ka muuqdaa wa amma binicmati rabbika faxaddis marka faa'idaana ku jirto dee waxa weeye nooc shukrinaqay soo gelaysaa inuu qofku markaa muuqiisu aanu dayrine markaa yani nicmadii ay ka muuqato ta kale dee fuqaradiiyo dadkii baahnaana way ku soo hagaagayaan dadkii daruuradu haysay dee waa kusoo soo hagaagayaan laakiin hadduu u muuqdo isagoo dee marka ilaahay u nicmeeyey oo dee hani ah inuu faqiir yahay markaysaa miskiin ah oo sadaqadda markaysaa laysa sadaqadda siiya ya kan idinku baktiine bal wax isaga dhiiba ya tujaar baa la sheegaya sadaqad la siiyey oo wax lagu sadaqadaystay ayaa la sheegaya tan noocaasoo kale markaa ma fiicnaa waa in raadkii nicmadu ka muuqataa qofka hadduu markaa yahay ruux khani ah haddii kale laakiin uu zaahiday markaana iimaanka kaamilkaa ah waxaa ka mid ah inuu markaa nolosha adag iyo waxaweeye markaa dharka yacni liita inuu iska qaato ayaa markaa kamaalka iimaanka soo geliis iimaanka dhammaystirankiis xadiidka shan boqol iyo saddexiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo soddone wa can abi cabdillaahi jaabir bni cabdillaah radi allaahu canhumaa qaala bacaanaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam wa calayna aba cubaydata radia allaahu canh jaabir ibni cabdilaahi waxauu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baana diray bacaanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa ammara wuxuu amiir nooga yeelay abaa cubaydata radia allaahu canhu abaa cubayda natalaqaa ciiran liquraysh xaalaan la kulmayno ciiran yacni safar liqurayshin quraysh u sugnaaday yacnii safarradii markaa shaam iyo xaggaa loo diri jiray ee markaa tijaarada ahaayee dabeedna xaggaa laga soo raran jiray baayac mushtar yacni xoolahooda in jidgooyo loo galo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam noo diray natalaqaa ciiran liquraysh wazawadanaa jiraaban min tamrin wazawadanaa wuxuu nooga sahay dhigay jiraaban yacnii harag markaa weel ah ayuu nooga markaa sahay dhigay oo min tamrin timir ah yacnii harag baa loo samaynayaa sidii weel laga dhiganayo sidii weel laga dhiganayo oo harag un weel ah ama abxad wazawadanaa jiraaban min tamrin lam yajid lanaa hayrah wax kale nooma helin waa istinaaf bayaani aho kaannahu la yidhi oo maadaama markaysaa ciidan doora a ahaydeen sababta marka waxa weeye jiraaban min tamrin keliya uu sahayda idinka dhigay waa maxay markaasaa laga jawaabo la yidhi lam yajid lanaa hayrah wax kale nooma helin aan inta ahayn fa kaana abuu cubaydata yucdiinaa tamratan tamratan wuxuu ahaan jiray abuu cubayda yuctiinaa midna siiya tamratan tamratan xabad xabad timiruna siin jiray maalintii nin walba xabad baa loo dhiibayaa xabad xabad xabad se cajiibba fa qiila waxaa lagu yidhi jaabir ibn cabdilaahi baa lagu odhanayaa kayfa kuntum tasnacuuna biha xabad timira sidaa ku samayn jirteen ila raggii ciidanka ahayd waxaa loo qaybinayaa maalin kasta nin kastaba xabad baa la siinaya timira qaala wuxuu idhi namastuhaa waa muudsan jiray buuri mar lcalaaliya lama diri jirin waa la muudsanaya namasuhaa waa muudsan jiray buuhi xabadda timirtaa kamaa yamasu sabiyu sida ilmaha sabigii wax u muudsado oo kalena u muudsan jiray uma nashrabu calayha min almaa dabeedna biyahaanu ku cabi jiray waxaan muudsannaba biyihii ayaanu ku cabbi jiro o ka dabageyn jiray fatakfiina way nugu fillaan jirtay yowmana maalintayadaa xabaddaa timirtii way nugu fillaan jirtay ila alleyl ilaa habeenkii laga gaadhaayo ya qada ma jirto qada iyo quraacda xabadaas timirtaabaa u ah xabadda waa muudsannaa dabeedna biyahaanu ku cabnaa ka dabageynaa maalintii way nugu fillaan jirtay ilaa habeenkii wa kunnaa nadribu bicisiyina alkhabata wa kunnaa waxaanu ahaan jirnay intanna waa ku sii kabi jireen nadribu qaar ku garaaca bicisiyina ulahayaga waxaanu ku garaaci jiray alkhabata caleenta dhirta waxaa laga yaabaa habeenkii inay samayn jireen tan uma nabulluhu dabeedna waanu ku qoyn jiray bilmaa'i biyaha fa na'kuluhu markaasaanu cuni jiray ila waa kan yidhi ila leyl bayna kaafin jirtaye garaacan uu markaysaa caleenta marka waxa dhirta marka ay usha la dhacayaan oo deedna caleentu markay usoo daadato caleentii ay guranayaan ya yacnii inay habeenkii isticmaalayaan ama de maalintiiba wax ka mid a ah. biyaha intaynu ku qoynayna fana'kuluhu waanu cuni jira qaala wuxu uhi waintalaqnaa waa soconnay calaa saaxili ilbaxri badda khoorigeeda ayaanu marnoo soconnay fa rufica lana calaa saaxili ilbaxri kahay'ati ilkasiibi adakhmi fa rufica lanaa waxaa naloo kor yeelo aannu aragnay calaa saaxili ilbaxri badda khoorrigeeda aynu ka aragno naloo kor yeelay bimacnaa inay korayso aanu aragnay kahay'ati ilkasiibi sidii waxa weeye yacni ciid markaa tuur ah qaabkeedoo kale oo addakhmi weyn muuqaalkii bay bidhaan ka arkeen waxaad mooddo yacni ciid tuuroo sidaa u tuuran oo kale aad mooddo bay bidhaan ka arkeen fa ataynaahu waa u nimi waa waxa badda qorigeeda ka muuqdaa waa maxay waa u nimi buuri fa idaa hiya daabbatun waaba iyadii oo daabbad ay tahay tudca alcambar cambar lagu magacaabo tudcaa waxaa loo jeedaa tusammaa lagu magacaabo alcambar cambar lagu magacaabo waa nooc kalluunka ka mida ah oo nibiriyo weyn oo cambar la yidhaahdo nooc gaara ah oo baddu markaa ka caariday oo khoorriga iska yaallo yacni aan noolayn ayaan meesha ka hella faqaala qaala abuu cubaydata markaasaa abuu cubayda wuxuu yidhi wa caamir ibnu jaraaxe axadu alcasharati almubashiriina biljanna waa amiirkoodii nebigu uga amiir yeelay maytatun bakhti weeye buui waa bakti buuri bimacnaa inooma bannaano mar hadday bakti tahay uma qaala dabeedna markaasu haddana wuxuu yidhi ijtihaadkiiba siibaa isbeddelaye laa may midaan inoo bannaanayn maaha way inoo bannaan tahay bal naxnu rusulu rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam waxaan nahay rasuulkii ilaahay dadku soo diray baanu nahay ergooyinkii rasuulkii ilaahay soo diray ayaynu nahay wa fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadka ana waa ku sugan nahay waqad ibdurirtum waana laydin dhibgeliyo xaalatulibdiraar baa ku sugan tihiin baahi daran oo xaalatulibdiraar ah ayaa ku jirtaan buuri fa kuluu hadda daruuro ahaan bay inoogu bannaan tahaye cuna waa cuneen faaqamnaa calayhi shahran waxaanu ku dul sugnayn buu yidhi iska dul degne bil baanu dul deganayn cambarkii iska cunayna intaa wa naxnu alaau mia annagoo saddex boqol ah saddex boqol oo ciidana xataa samina ilaa aanu naaxno cayilnay walaqad ra'aytuna waxaannu is aragnay buuhi allah baan ku dhaartay xaqiiqee waxaannu is aragnay nakhtarifu annagoo ka dardarsanayna min waqbi caynihi daloolkii ishiisa ayaannu waxaannu ka dardarsanaynaa bilqilaali jalxadaannu darsanaynaa buuhi adduhna subaq jarxaddu ishii bay gelaysaa meesha ishuu ku jirtay intay ballaarka qabto wuu inoo sheegi doonaa inta nina markaysaa ishay geli doontee addaabada ad weyn adduhna yacni markaa dufankii subakii u lahaa ama saliiddiisii kaad ka cabirtaba ayaannu ka darsanayna wa naqtacu minhu lfidara kathawri aw ka qadri thawri wuxuu yidhi wa naqtacu minhu waxaanu ka goosanaynay alfidara qaybo ayaanu ka goosanaynay ka thawri dibi oo kale la mida aw ka qadri sawri ama dibiga la qadar ahoo dibiga la eg walaqad akhada mina abu cubaydata alaasata cashara rajulan wuxuu naga qaaday oo naga kaxeeyey abuu cubayda saddex iyo toban nin fa aqcadahum saddex iyo tobankii wuxuu ku fadhiisiiyey fii waqbi cayni hal il oo cambarkaasi leeyahay yacni godkeedii waqbigu waa godkay ishu ku jirto meeshii ishu ku jirtay saddex iyo toban nin bay qaadaysaa intuu la egaya isaguna marka il keliya intaa la eg tahay saddex boqoloo nin baa dul degan markaa oo bil cunayo markaasi laasan waaye wuxuu yidhi fa aqcadahum wuxuu ku fadhiisiiyey fii waqbi caynihi ishiisa daloolkeedii meeshii ishu ku jirtay waqbigu waa daloolkii ishu ku jirtay buu ku fadhiisiiyey wa akhada dilacan wuxuu soo qaaday feedh min adlaacihi feedhihiisii ka mida fa aqaamaha markaasuu taagay hal feedh oo feedhihii cambarkaa ka mid ah ayuu soo qaaday dabeedna waxa weye sida dhigtu u taagay markuu sida dhigta u taagay fa aqaamaha uma raxala dabeedna wuxuu raray oo koore saaray acdama baciirin yacni markaa tuluddii ugu weynaydee macana innaga la jirkayga ahaatay tuluddii ugu weynaydee aanu wadannay ayuu dabeedna weliba sii raray fa marra wuxuu mariyey min taxtiha feedha hoosteeduu mariyey markaasana feedhi taaban waa ka koraysaa mulukh waa ka dustay awrkii marka waxa weyaan yani wax la saaray waa ka dusi famara min taxtiha wa waa sahay qaadannay min laxmihi hilibkiisii waxaanu ka sahay qaadannay nibirigaas wa shaa'iqa yacni markaa qaybo hiliba oo la qallajiyey wa shaa'iq waa jamcu washiiqo hilibka la qallajiyey weeye culamada qaar waxay waa qadiidka qaarna waxay qadiidka waa shabbahaysaa qadiidku dab lama taabsiin jirin inta la saafaa la wari jiray markaasaa cadceedda kulul baa loo dhigi jiray markaasuu qallali jiray cadceeddaa marka lagu qallajiyo oo cadceeddaasi ay gubto hadhow yacni dab uma baahan jirin sidiisa la ysaga cuni jiray qadiidku saasuu ahaa waatii xadiiskii ku soo aroortay ana bnu imra'atin min quraysh ta'kulu lqadiid ya in baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam baa mar alle markuu nebigii arkay ayuu iska kurbaday waa jareeyey karhkarhkarhkarhkarhkar naxdin u naxay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi hawin calaa nafsik shiddada naftaada ka yaree lastu bimalik boqor ma ihi ana bnu imra'atin min quraysh qof dumaroo qurayshaa ah i dhashay oo ta'kul qadiid qadiidka cuntaa qadiidku waa hilibkaa qoraxda lagu qallajiyaan dabka la taabsiin kaasaa qadid la yidhaha wa tasawadnaa min laxmihi hilibkiisii waxaan ka sahay qaadannay washaa'iqa yacnii bacdi culamada ka midi markaa washaa'iqda waxay yidhaahdeen waa qadiidka laftiis bacdina waxay yidhaahdeen maya dab waa la yara taabsiye kan waa ka yara duwan yahay qadiidkiio dabka inta markiisa la yara geliyey ayaa isagaan bislaan baa laga qaado deedna markaasaa la qallajiyey bacdina saasay yidhahdeen falammaa qadimna almadiina markaan madiina nimi ataynaa rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay baan u nimi fadakarnaa daalika lahu fadakarnaa waa sheegnay daalika kaas lahu isaga ayaan u sheegnay faqaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam huwa risqun akhrajahu allahu lakum waa risqu ilaahay idiin soo saaray fahal macakum min laxmihi shay hilibkiisii wax ka mida ma idin weheliyaa oo wax hilibkii ka mida ma haysaan fa tutcimuuna dabeedna aadna quudisaan oo na siisaan fa arsalnaa ilaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam minhu markaasaan rasuulka ilaahay waxaan u dirnay wax xilibkiisii ka mida fa akalahu waa cunay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey aljiraabu wicaaun min jildin jiraabku wicaaun min jildin waa weel hara ka samaysan oo macruufun weelkaasoo la yaqaan soomaalidu noocan markaa weelka ka mida oo ay hara ka sameeyeen waa jiri jiray kollay abxad bay odhan jireen abxad siday markaa la sheegay wa huwa bikasri iljiimi wa fatxiha wuxuu ku sugan yahay jiimka hoos dhiggiisa iyo wa fatxiha kordhiggiisa ayuu ku sugan yahay waalkasru afsax in la hoos dhigo ayaana fasaaxo badan qowluhu namasuha bifatxi lmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka kordhigiis waa massa yamasu masisa bay ahayd waa baabu farixa wey alkhabad khabadkuna waxa weeye waraqu shajarin macruuf waa caleen geed oo la yaqaan wa ta'kuluhu alibil geelu ay cunaan alkasiibu atallu waxaa la yidhaahdaa yacni tuurka ayaa la yidhaahdaa tuurka min alramli ciidda ah ama bacaadka ah bacaad tuuran tilaal baa lagu jamciyaa tallun tilaal alwaqbu bifatxil waawi wuxuu ku sugan yahay waawga kordhigiisa wa iskaanilqaafi iyo qaafka reebitaankiisa wa bacdaha baa'un muwaxada waxaa ka dambaysa ba' yacni markaa dhibic keliya leh wa huwa naqrat lcayn waa isha daloolkeeda weeye meesha ishu ku jirtee dalooshi weeye alqilaalu waalqilaalu aljiraar waa jalxadaha weeye waalfidaru fidarkuna bikasri ilfaa'i fa'da hoos dhiggeedu ku sugan yahay wa fatxi daaliya daalka kordhigiisa alqitac waa qaybaha markaa weeye wasnan wa macnan waa isku macne waana isku wasni raxala albaciira bitakfiifi ilxaayi wuxuu ku sugan yahay xaada inaan la shadin la fudaydiyo ay jacala calayhi araxla yacni koorihiibuu ka yeelayo wixii lagu fuulaayo waalwashaa'iqu washaa'iquna bishiini almucjama wuxuu ku sugan yahay shiinka dhibcaha iyo waalqaafi qaaf allaxmu waa hilibkii laga soo geeyey liyuqadada minhu si loo qadiid looga yeelo loo qallajiyo qoraxda loogu qallajiyo dab la taabsin maayo marka la qadiid baa laga yeeliya wallaahu aclam xadiiska wuxuu sheegayaa cambar cambarka marka waxaa looga jeedaa waa nooc nibiri a ah weeye oo nibriyada badda ka mida marka waxay yidhaahdeen udgoonkan la yaqaano ee caanka ah ee markaa qaaliga ah ee cambarka la yidhaahdaa waasaaladiisa u dhigo yacnii cambar udgoon baa jira qaali ah haddee wakhtiyada qaarkood khorriyada badda laga helo marka waxa weeye waa markaa saaladuu dhigo bacdina waxay yidhahdeen geed marka badda gunteeda ku yaalla ayaa cambarka la yidhaahdaa marka geedka wuu daaqaa dabeedna markaasu isagu markaa waxaan yacni saaloodaa u dhigaa oo isagu markaa dhigaa marka waa nibirigaa weyn weeye marka marba hadduu yahay shay biyo gudahood mooye si kale aan ku noolaanayno min xayawaanaati ilbaxri ah oo berri biyood aanu ahayn ee uu badda keliya ku noolaanayo iyo haddii biyaha uu ka baxo uu dhimanayo dee waa kalluunun noocu doonaba ha noqdo ama shakligu doona ha u ekaado ya waa kalluunun wey marka waa nibiri weyn saasuu aha waxaa laga qaadanayaa saxaabadu inay ijtihaadi jireen oo marka ay qabsato masaa'ishu inay ka ijtihaadi jireen abu cubaydana markii hore waxay ula muuqatay inuu bakti ah, aan bannaanayn yahay markii dambena waa ijtihaaday waxay ula muuqatay daruuro ahaan inay ugu bannaan laakiin saxdu maxay ahayd inay fii xaalati xaalat ba bannaan tahay yani uxulla lakum sayd lbaxri wa acaamuh ugaadhi badda weeye iyo cuntadii markaa badda markaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa xalaal bay noqonaysaa markii horey dee xalaal tahay uxillat lana maytataani wa damaan maytataanku muxuu sheegayey waa alxuut waljaraad waa ayaxa iyo kalluunka labadaas marka daruur ahaan maaha ikhtiyaaran bay u bannaanayd saas aawadeed baa nebigu wax uga cunaa calayhi salaatu wasalaam daruuro markaan ku sugnaydin isagoo xaalatulibdiraarna ma jirin wuxuu ihi waa risqu ilahay idiin soo saaray wax ma ka haysaa nebiguna sidan uma odhan fahal lakum min laxmihi shayun fatucimuuna cunta jacayl uma odhan wuxuu u yidhi waxay tahay waa tadyiiban likhawaa'irihim si waxa weeye markaa iyagana nafahooda uu marka arrinkaas ay niyaddooda ugu samaato oo shaygani wax wanaagsanoo xalaala inuu ahaa ay u gartaan oo arrinkaa u caddeeyo bayaan sharciyaa ku jira markaa dabeedna markaas sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wax ma ka haysaan fa tutcimuuna keenitaanka nebiga ay u keenaan wax ka midana way ku farxayaan oo nebigu cuno aad bay u farax gelinaysaa taa lafteedu aad bay u farax gelinaysaa waxaa laga qaadanayaa saxaabadu baahiday ku sugnaayeen iyo gaajaday ku sugnaayeen xabad xabad timira in maalintii marka waxaan yani la siinayey inay waxaweeye caleenta dhirta ay guranayeen ya yani caleentaa dhirta ay qoysanayeen deedna ay cunayeen kullu daalika waxay sheegaysaa gaajo ayay sheegaysaa waana ku sabrayeen qaar naftooda hiifayo ishaaraamayeenna ma ahayn qaar waxaweeye markaysaa dhibaataa qabtaan lahaana may ahayn iyagoo sidaa ku sugan bay haddana faraxsanaayeen oo waxaweeye markaa ay yacni in wax ka maqan yihiinba ayna dareensanayn sawaab iyo ajarna ay niyeysanayeen oo ay ku sabrayeen oo ay ku cibaadaysanayeen oo ay ku jihaadayeen yacnii adduunyo qaar iska daba ridaya aynay ahayn marka taasna waxa weeye fadli weyn ayaa ku sugan marka fadligii saxaabada iyo siday markaa baahida iyo dhibaatada ugu sabrayeen ayaa laga qaadanaya fadliga saxaabada ayaa laga qaadanayaa iyo sida baahida iyo gaajada ay ugu sabrayeen ayaa laga daliishanaya halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk